caawa koob iyo toban baa darsigeena ya ya toban iyo ko sooma toban iyo ko mise iyo toban waa isku mid ahay koob iyo toban iyo toban iyo kow waa isku mid culama alla alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii koob iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii cumdat alaxkaam oo iska lahaa alxaafid cabdulqani ibnu cabdilwaaxid almaqdasi raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay baabu wujuubi طuma'niinati fi اlrukuuci waاsujuudi baabu wujuubi طuma'niinati ku-xasilidda waajibnimadeeda fi rukuuci rukuucda dhexdeeda lagu xasilo iyo wasujuudi sujuudda dhexdeeda in lagu xasilo ayuu u baabiy markaad rukuucsan tahay inaad rukuucda ku xasishi kow marka aad sujuudsan tahayna sujuuddii aad ku xasisho ku nagaatid labadaasu inay waajib yihiin ayuu u baabiy atuma'niina waa xasilooni alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub marka ayatuha nafsu almuma'ina ya ayatuha nafsu almuma'ina itmi'inaanku waa xasilooni baabu wujuubi tuma'niinati saasaa erga lagu dh atuma'niina xasiloonida ama nagaanshaha waajibnimadiisa xagee lagu nagaanayaa ama lagu xasilayaa fi rukuuci rukuucda dhexdeeda iyo wasujuudi sujuudda dhexdeeda baabkan musanifku hal xadiid buu ku sheegi doonaa can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyey radiyallaahu allah ka raali noqday canhu xaggiisa anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu aleyhi wasalam nusakhda qayb baa waxay qoraan anna nebiya nebiga sal lla lyi slam rasuulkii ilaahay sala allaahu allaha ammaano calayhi rasuulka dushiisaoo wasalama allaha badbaadiyey dakhala wuxuu soo galay almasjida masaajidkuu nebigu soo gala fa dakhala waxaa soo galay fa dakhala masaajidkii waxaa soo galay rajulunin markuu nebigu soo galay ka gadaal baa ninuu soo gala muslim oo saxaabi ah fa sallaa ninkii wuu tukaday muxuu tukaday laba ragcadood buu tukaday oo taxiyatulmasjida ninki masaajidka marku soo galay uma jaa'a ninkii wuu yimid yuu u yimid nebiga fa sallama wuu salaamay ninkii cala annabiyi nabiga ayuu salaamay sala allahu caleyh wasalam fa qaala nabigu wuxuu yidhi irjic noqo fa salli mydin faradda wuu ka celiya miyaa idiin qoran haye calayhi dushiisa asalaam miya faradda annabiyu faradda wuu celiyey annabiyu nebigu sal alay slam asalaama salaamtii salaamtii nebigu waa ka radiyey macnaheed waa maxay ninku hadduu assalaamu calaykum yidhi nebigu waa ka radiy alaykum assalam waraxmat wabarakatu waa ka radiyey fa qaala nebigu wuxuu yidhi irjic noqo fa salli tuko fa innaka adigu lam tusalli waxba maadan tukan ninkii dhammaayo inta masaajidka soo galay labada ragcadood tukaday nebigu muxuu ku yidhi noqo oo salaaddii ku celi wax aad tukatay lama arko fa rajaca ninkii wuu noqday oo xagee buu ka yimid oo ku noqday dee nabigu inta meel ka soo kaco nebiga salaamay nebigu buu ninku ku noqday oo ku tukaday fa sallaa wuu tukaday kamaa sidii sallaa markii hore uu tukaday sidii hore ayuu u tukaday haddana uma jaa'a wuu yimid fa sallama wuu salaamay cala anabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa haddana idiin qoran fa qaala fa qaala rasul llahi sal ly slam wa calayka asalaam dushaada nabad ha ahaato irjic uma qaala wuxuu yidhi irjic noqo fasalli tuko fa innaka adigu lam tusalli waxba maa tukan halaatan saddex jeer buu nebigu sidaa ku celiyey oo maxaa laga wadaa mar walba ninku waa imaanayaa nebiguu salaamayaa nebigu salaantuu ka celin oo ka radin wuxuu leeyahay noqo tuko waxba maadan tukane haddana wuu soo noqon sidii buu nebigu ka odhan haddana wuu soo saddex jeer markay sidaa dhacday fa qaala ninkii wuxuu yidhi soo saa ma qor waladii allihii baan ku dhaartay nebi maxamedow bacahaka adiga ku soo saaray bilxaqi xaq xaalaa tahay mid ku dheehanayn xaq ah laa uxsinu ma wanaajinaya hayrahu sidaasi aan ahayn sidaa aada arkaysid unbaan salaad u aqaanaa salaad kale aqaana male ee facallimnii nebi maxamed maxamedow ibar sida loo tukado fa qaala nebigu wuxuu yidhi idaa goortii qumta aada u istaagaysid ila salaati salaadda fa kabbir takbiirso markii salaadda aad u istaagaysid macneed waa maxay markaad salaadda gelaysid allaahu akbar ku gal uma qara' deedna akhri maa wixii tayasara fududaada maca kala jirankaagoo min alqur'aani qur'aana wixii qur'aanoo kuu fududaada akhri faatixada akhri wey uma arkac haddana rukuuc xataa tatma'inna ilaa aada xasishid raakican xaalaad tahay mid rukuucsan adoo rukuucsan baad rukuucda ku xasilaysaa rukuucdaad ku nagaan uma rfac kor uga soo noqo rukuucdii xataa tactadila ilaa aad sinaatid qaa'iman xaalaa tahay mid taagan samica allahu habeenki horaan soo maray soo maahay caadi baad u istaagaysaa markaas lig baad noqonaysa uma sjud deedna sujuud xataa tadma'ina ilaa aad xasishid oo nagaatid saajidan xaalaa tahay mid sujuudsan uma arfac kor uga soo noqo muxuu kor uga soo noqonayaa sujuuddii rukuuci mar horay ay dhammaata sujuudda kasoo toos weeye xataa tadma'ina ilaa aad xasishid jaalisan xaalaa tahay mid fadhiya wafcal samee daalika arrinkaas fii salaatika salaadaada dhexdeeda kullihaa dhammaanteed salaadaado dhanna saa samee maaqa bu halkaa nebigu ninkaa bara hal ragcoo keli ah salaada gal takbiirso qur-aanka akhri rukuuc kasoo toos rukuucda ku nagow kasoo toos samic allahu ku nagow ictidaalka haddana sujuud ku nagow kasoo toos ku noqo salaadaada dhan sidaa ku samee ragcaddaa saa u tukata ragcado kasa u tuko xadiidkan wuxuu caan ku yaho loo yaqaana xadiidka loo yaqaana almusiiu salaatahu ninkii salaadiisa xumeeyey caan xadiidkaasu ku yahay almusiiu salaatahu ninkii salaadiisa xumeeyey ayuu caan ku yahay xadiidkani wuxuu ina tusinayaa dhowr qodob oo aan ka faa'iidaysanayno dhowrkaa qodob waxaa ka mid ah qofka imaamka iyo sheekha iyo qofka ummaddu ay ku dayanayso oo ku dayashada mudan inuu dadka masaajidda iyo meelaha khayrkaa kaga horreeyo ninkaanu nabiga xagee ugu yimi nebigo masaajidka ku jira alayh isalaatu wasalaam marka inuu ummadda khayrka kaga horreeyo ninka culummada ahi waa laga rabaa kow waa midda labaad labaadee qofku markuu masaajidka soo galo waxaa laga rabaa laba ragcadood inuu tukado loo yaqaan taxiyat lmasjid baa loo yaqaan taxiyatu lmasjid masaajidka lagu salaamaya waa midda saddexaadee qofku markuu labadaa ragcadood tukado hadduu dad ka agdhow yihiin iyo inuu salaamo maadaama ninkaanu markuu tukaday kabacdi nabiga uu salaamay calayh salaatu wasalaam waa midda afraad ee qofkii tukaday laakiin salaadiisu aysan sax ahayn in la odhan karo waxba maa tukan laakiin waxba maa tukan haddaad tirahda haddaad ka baqasi inuu ku dilaba maanad ilahi waxmaa tukan ba maxbad kugu siiyo si kale wax ugu sheeg aha salaadda saana loo tukadaa iyo wax kale u naashnaas laakiin ay isdili qaabkaas uga faa'iidayso noqobiyu nebigu salaada tuko waxba maadan tukan waxaa isweydiin mudan ninkaanu muxuu sameeyey ninkaanu waxaa inoo muuqato meesha aan ku arkaynay masaajidkuu ninkaani soo galay fa sallaa wuu tukaday wuu tukaday iyo waxba maa tukanso isma diidanaa wuxuu tukaday maxay ahaayeen maxaase loo diidan yahay wuu xirtay salaada faatixaduu akhriyey laakiin riwaayo kale caddaysay rukuucda iyo sujuuduusa ninkaanu ku xasilayn dhagdhagdhagsomayna ka soo hadleen hadda ka sida digaagga iyo tukahoo kale dhagdhagdhagdhag waxaasaa ka dhimanaa marka markaad rukuucaysa rukuucda haddaadan ku xasilin sujuuddana ku xasilin rukuucda iyo sujuudda dhexdooda iyo xasil aadan la imaan salaadaadu ma jirto waxba kama soo qaaday nebigu caleyhi salaatu wasalaam ku noqo noqobiy wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyo kaloon ka qaadanaynaa ardayga mararka qaarkood in lagu adkayn karo su-aalaha iyo casharka iyo suu u tababarto ninkaan markii hore u arkay inay wax ka khaldan yihiinba nebigu wuxuu awood u lahaa inuu sameeyo inuu wax baro laakiin haye tukaa la yidhi xoogaa wuxuu islahaa waxbaa kuu saxan haye ku noqo waxba maa tukane kun markii dambe u isdhiba nebi allow hadda waxay bar wuxuu xadiidku ina barayaa culummada iyo aqoon-yahanka in laga codsado la yirahdo wax ii sheeg masaa'il aadan garanayna weydii oo culimmada weydii wixii cilmiga iyo kitaab akhrisana bara ku dheh bara ilahay baan ku dhaartay waxba ma aqaan biyo sidaasaan wax u aqaanaa waxaa dhici karta dad badana inay isu haystaan salaadoodu inay saxan tahay oo aysan saxnayn wuxuu nebigu sheega ina arajula la yusallii sitiina sana qiyaamada waxaa imaan doona lixdan sano nin soo tukanayay wamaa tuqbalu minhu sala hal xabanaan laga aqbalin lixdan sano waa cumriga dadka ugu badan soo maa lixdan sano qofaan hal salaadina ka tegin hal xabanaan laga aqbalin markaasaa nebigu sheegay lacalahu yutimu rukuuca walaa yutimu sujuud wayutimu yutimu sujuuda walaa yutimu rukuuc waxaa laga yaabaa rukuucdu inay u toosan tahay laakiin sujuudda uu haleeyey ama sujuudda uu ku xasilayay laakiin rukuucda uu fuudaynayay marka rukuucda iyo sujuudda iska ilaali ku nagow ku xasil ku deg maxaa ku dadejinahaya tartiibtaada taana xadiidku wuu ina tusinaya waan ka faa'idaysan wuxuu xadiidku ina tusinayaa rukuucda iyo sujuudda labadaba in lagu xasilo baabku muxuu aha baabu wujuubi wujuubi alطuma'niinati fi اrukuuci waاsujuudi nebigu wuxuu tilmaamay labadaba rukuuc xataa tatma'ina raakican sujuud xataa tatma'ina saajidan sujuudana ku nagow rukuucdana ku nagow ictidaalka iyo samic allahuna ku nagow maadaama labada la sheegay in lagu taagnaanayo wuxuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam xadiidkaas riwaayo kaleeto haddaad sidaa samaysay fa idaa facalta daalika faqad tamat salaatuka sidaa haddaad samaysid salaadaadu waa dhammaystirantay wa in anqasta haddaad sidaa wax kuu sheegay aad wax ka nusqaamisidna salaadaada nuqsaan baa galaysu nebigu sal alay wasalam salaadaada nuqsaan ha iska gelin markay ku dadaal baabu lqiraa'ati baabu lqiraa'ati fi salaa soo saa idiin qori maayo baabulqiraa'ati akhrintii ayuu u baab yahay fi salaati salaada dhexdeeda wax lagu akhrinayay salaaddii waa la galay allaahu akbar qur-aankii salaadda la akhrinayu ka hadlaya lix xadiiduu baabka ku sheegi doonaa musanifku can cubaadata bni saamit waxaa laga wariyey radia allaahu canhu allah ka raali noqday anna rasuulallaahi rasuulkii ala sala allahu caleyh wasalama qaala wuxuu yidhi laa salaata wax salaad la yidhaahdo liman qof uma sugnaan lam yaqra aan akhrin bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa qofkaan faatixada akhrin salaad ma leh laa salaata maxaan ku sheegnay salaad ma leh salaadi uma jirto liman qofkii lam yaqra aan akhrin bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiis faatixadiisa lfaatixa laga wadaa faatixadu magacyo badan bay leedahay waxaa ka mid a ah faatixa kow waxaa ka mid a ah ummulqur'aan ayaa ka mid a ah faatixada magacyadeeda labo waxaa ka mid a ummulkitaab maaqa magac baad iga haysaan saddex soo ma aha waxaa ka mid a assabcu lmathaani walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waa iyada sabcu lmahaani waa faatixada weeye waxaa ka mid a suuratu alxamdi a alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haddaa somayna soo marina wada socoto xadii casharkan kii ku horreeyey suuratu alxamdi baa ka mid a waxaa ka mid a magacyadeeda asalaah asalah baaba la yidhahdaaba xadiid baa ku soo arooray marka suuratu lfaatixa qofkaan akrini salaad ma leh qofkii awoodoon akhrinay salaad ma laakiin marar waxaa jira laga soo reebayo waa markee imaamkiioo rukuucsan baa timi rukuucdii ayaad ku soo gaartay waad la rukuucday ragcaddaas kuma jirto way ku jirtaa ragcaddaas markaad hadhow salaada uu ka baxo ragcaddaas soo celin maysi maalan maqribkii baad u timi asoo rukuucsan ragcaddii koobaad waad ku xirata faatixadiina maadan tukan maadan akhrin labadii ragcadood oo kalena waa la tukatay saddexdii ragcadood tii koobaad waxaa kusoo gaartay rukuucda faatixada waa ku dhaaftay soo maaha soo celin qofkii aan awoodinba hadduu soo islaama faatixana ma yaqaan salaad tukaan ku faatixaba ma yaqaanba wuxuu markaa garanayo ku tukanaya allahu akbar alxamdu lilahi ku tukanaya rukuucda iyo sujuudda iyo waxba ku akrinaya ilaa faatixada ka baranaya qofkii carab loo ankari karin buu carabku ka go-an yahay oo aan faatixo akhrin karinna wuxuu awooduu ilahay ku caabudaya hadduu subxana kala iyadoo akhrisan alxamdulilah haduu kala iyadoo intaa unbuu ku tukan laakiin qofkii awooda rukuucna aan ku soo gaarin cilad kaleetoo sharcigana aysa jirin saa faatixadiina kasuga taga salaad ma leh can abi qataadata abi qataada waxaa laga wariyey al ansaariyi ee reer ansaar loo aaneeyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama yaqra-u mid akhriya fi rakcatayni labada ragcadood al uulayeyni ee hore oo min salaati duhri salaada duhur ah bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa ayuu akhrin jiray iyo wa suuratayni laba suuradood oo kale faatixada iyo laba suurad oo kale ayuu la akhrin jiray labada ragcadood oo koobaad koobaad iyo labaad oo duhurka yutawilu waa dheerayn jiray fil uulaa ragcadda koobaad dhexdeeda wa yuqasiru waa gaabin jiray fi thaaniyati ragcadda labaad dhexdeeda wa yusmicu wuu maqashiin jiray dadka al aayata aayadda axyaanan marmar salaaddii duhur hal hal mar baa laga yaabaa aayad uu kor u qaaday inuu maqashiiyo wa kaana wuxuu ahaa yaqra-u mid akhriya fil casri casrka dhexdiisa bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa iyo wa suuratayni laba suuradood yutawilu waa dheerayn jiray fil uulaa ragcadda koobaad dhexdeeda wa yuqasiru waa gaaban jiray fi thaaniyati ragcadda labaad dhexdeeda qiraa'aduu gaabinaya macnaha wa fi ragcatayni labadii ragcadood dhexdooda al ukhrayayni ee kale labadii hore maahane labadii kale ee dambe biummi lkitaabi umulkitaab ayuu akhrin jiray oo umulkitaab waa maxay faatixada wa kaana wuxuu a yutawilu mid dheereeya fi rakcati ragcaddii dhexdeeda al uulaa ee koobaad ee min salaati subxi salaada subax ah wa yuqasiru waa gaabin jiray fi thaaniyati ragcadda labaadna nebigu waa gaabin jiray calayhi salaatu wasalaam ayib xadiidkani wuxuu inoo faa-iideynayaa oon ka qaadanaynaa xadiidkaa koowaad waxaan soo qaadanay qofkii aan faatixada akhrin inuusan salaad lahayn taa waa soo ogaano waa soo qaadan xadiidkan labaad wuxuu ina baray nebigu markuu faatixada akhriya salaada duhur labada ragcadoodoo koowaad salaada faatixada markuu ku akhriyay faatixada laba suuradood kale ku dari jiro oo maalan markuu ragcadda akhriyo faatixada faatixadiina u dhammeeyo qul huwalay birabbilfalq hadduu ku dara maaqa suuradood buu ku dara laba suuradood buu ku daray soo maa marka saasaa laga wadaa bifaatixati alkitaabi wa suuratayni ragcadba ragcadda ay ka horeyso way ka dheertaa ragcadba ragcadda ka horeysana way ka dheerta ragcadda koobaada duhurkaa ka dheer tan labaad tan labaad maxay ka dheertahay tan saddexaad tan saddexaad maxay ka dheertahay tan afraad qaabkaasaa laga wadaa marka qaabka ayaa laga wadaa halkaa waxaan ogaanay faatixatulkitaabi iyo laba suuradood buu nebigu akhriyay sal aleyhi wasalam labadaas suuradood nebigu ma dhammaystirayaa sida meesha ka muuqata ha ma bannaan tahay haaf in la akhriyo maalan faatixadii baad akhridayd suurad kale haafkeed inaad akhriyid wax dhiba ma leh arrinkaasi insha allahu tacaala wuu bannaayay oo waxaa arrinkaa ku tusinaya nebigu sala allahu alayhi wasalama salaada subaxbuu dadka wuxuu ku ku tujiyay suuratu lmu'minuun markuu yimid qisada nebi muuse iyo haaruun ama nebi ciise qisadiisii uu yimid ayaa waxaa qabtay hargab iyo qufac iyo riiraxyo markaasuu nebigu meeshaa ku rukucay sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed ayay culummadu tilmaameen qofkii inay u bannaan tahay qiraa'adii inuu gooyo hadday cudurdaar ku yimaado oo qiraa'adii uu waday suuraddu uu waday haafka ku hakiyo haafkeed ama waxa weeyaan suurad qaarkeedba uu ku tukan karo ay caadi u bannaan tahay arrinkaasna culimmada qaar ka mid ah karaahsaday laakiin sida rax saxda ay karaahadu daliil unbay ku sugnaatay culimmadu say tilmaameen iskama sugnaato adilo badan baana arrinkaa ku soo arooray maalan xadiidka zayd ibnu thaabit oo kale nebiga sala allahu caleyhi wasalama suuratu lacraaf ayuu laba ragcadood ku tukaday lamana sheegin oo lama tilmaamin nebiga qiraa'adiisu sala allahu calayhi wasalam labadaa ragcadood dee suuraddu haafu ku joojiyey kabacdina wuu bilaabay nebigu calayhi isalaatu wasalaam marka ragcadda labaad oo uu akhrinahaya suurad haafkeed buu nebigu ku tukaday calayhi isalaatu wasalaam suurad haafkeed ayuu ku tukaday way bannaan arrinkaas arrinkaa way bannaan taha taasi waa qodob ibnu baas arrinkaa markuu tacliiqinayay wuxuu leeyahay arrinkaas oo xaafid ibnu xajar fatxulbaarigiisa uu tacliiqinayay wuxuu leeyahy waxay ku tusinaysaa inay bannaan tahay suuradaha qaar ka mid a in lagu tukan karo salaadaha maalan salaad baad gashay faatixadii baad dhamaysay suurad baad bilowday dhexdaad ku joojisay hadhowna waa dhammaystirta way bannaan tahay buuyii oo bukhaari baa wuxuu wariyey xadiidka cabdullahi bni cabaas nebiga caleyhi salaatu wasalaam labada ragcadood oo salaada subax inuu ku tukan jiray mararka qaarkood ee nebigeena caleyhi salaatu wasalaam labada ragcadood oo salaada subax ka horreysa weeye inuu ku tukan jiray aayaad ka mid a ah suuratulbaqara tusaale ahaan quuluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna aayaddaasuu akhrinaya ragcadda koowaad waa suurad aayad un ka mid a soo maha suuraddii o dhan ma ragcadda labaadna wuxuu akhrinayaa oo sunnada ka mid ah salaada subax ka horraysa qul yaa kitaabi tacaalow oo aalu cimraan ka mid a ayuu akhrinaya ayib wixii ku banaanaaday labadaa ragcadood oo sunnada oo ah suurad haafkeed ama qeyb ka mida in lagu akriyeyna waajibkana way ku bannaananaysaa wax daliil oo khaasa ah haddaan la helin sidaasay culummadu tilmaam marka qaar ka mid a xadiidkani wuxuuna tusinayaa ragcadda koowaad iyo tan labaad tan koowaad inay dheer tahay maxay culimmadu iswey waxay isweydiiyaan maxaa faa'iidaha ku jirta ragcadda koowaad in la dheereeyo waxaa la rabaa dadku inay ragcadda koowaad kusoo gaaraan jamaacada fadligeeda oo markaad xoogaa u dheerayso dadka ka agdhawaayo dhan xaafadda iyo ay kusoo gaaraan fadligii jamaacadoo dhan waa soo wada gaareen taas waa qodob nebigu aayaddu marmar maqashiin jiray ma wax sabqu lisaan oo carabku kaga dhacayba mise ujeeddo kasoo nebigu u maqashiyo calayhi salaatu wasalaam sida meesha ka muuqata labada ra'yiba culimmadu way sheegeen lakiin waxa weeye ulakacbu buu u maqashiyado salaada siriyada ah ee casarka iyo duhurka in la siraystaa fadli badan laakiin marmarka qaarkood aayaad ka mida duhurkii haddaad kor u qaado dadka maqashiisid ama min baabi tacliim bay tahay wax dhiba mar arrinkaasi ma ilih taana xadiidku wuu inoo faa'iideynaya oo waa ka qaadanayna waxyaalaha xadiidku ina tusinayo oo aan ka qaadanayna waxaa ka mid ah nebigeena sala allahu calayhi wasalama sidaad meesha uga jeedaan markuu faatixada akhriyo ragcaadka koowaad waxbuu ku darayay tan labaadna waxbuu ku darayay laakiin ragcaadka dambeeto mararka qaarkood waxaa dhacaysay inuu gaabsado nebigu wa kaana yutawilu fi rakcati aluulaa min salaati subxi wa yuqasiru thaaniyati tan labaadna wuu gaabin jiray marka ragcadba ragcad ka dambaysa way ka gaaban tahay can jubayri bni mucimin waxaa laga wariyay allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jubayr samictu waxaan maqlay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam yaqra-u xaaluu akhrinayo filmaqribi salaada maqrib dhexdeeda bituuri bituur maxaa laga wadaa waa suuratu tuur ayuu akhrinayaa laga wadaa jubayr ibnu mucim markuu aayaddan suuraddaa nebiga ku tukanayo maqlaya gaal buu ah isaga jubayr gaal buu ah suuraddaa tuur oo nebigu akhrinayou maqlay marka markuu islaamay kabacdii buuna sheeguu yidhi aayaddaas anoo gaalan suuraddaa ka maqlay nebiga sal ly slam weliba wuxuu yidhi nebiga suuratul ee uu duur akhrinayaan dhegaystayba anoo gaal ah marka luqada carabiga waana si fiican u fahmaayey suuradduna waxay ka warramaysaa gaalada iyo shubahaadkooda iyo qaab aad cajiibay uga jawaabaysaa nin luqadii fahmaya wuu ahay suuradda tafsiirkeeda xataa in loo sheego uma baahna toos buu u fahmayay suuraddii baa soo jidatay marka nabiguna aad buu u cod quruxsanaa wuxuu yidhi kaada qalbi an yadiir qalbigu inuu iduulaaban kusii kusugtay wadnuhu bannaanka imaada waxa ayaddu ka hadlayso am khuliqu min hayri shay am hum ma wabay ma waxba ayaga wax la abuuray mise ayagaa wax abuuro khaaliqiina am am am am am baa ku badan suuradda waad aragtee marka wuxuu cilmigaa taxamulay oo qaaday asagoo gaal ah laakiin wuxuu sheegay isagoo muslima ayuu sheegay oo ka warrama hawshaas ayada ah marka suuratu tuur oo maqhribka lagu tukaday xoogaa waa yaro dheertahay soo maha ka yaran waa lagu tukan karaa ka badanna waa lagu tukan karaa can ilbaraa bni caazib waxaa laga wariyay radi allahu allah ka raali noqdo canhuma asagii aabihiba ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa fii safarin socdaal dhexdii fa sallaa wuu tukaday alcishaa cishihii alaakhirata ee dambe cishaha dambe waa kee maqribkan hadda tukanay soo maa salaadda inagu soo socotaa waa tee salaada maqrib iyo cishaha waxaa loo yaqaanaa cishaa bayna cishaa haddaad maqashay maqribkana cishaa loo yaqaan cishahana cishaa loo yaqaan haddii marka aad maqashay axaadiista iyo sharciga adiladiisa intaad dhex socotay alcishaa alaakhira waxaa meesha ka baxaya maqhribkii alcishaa alaakhira marka waa kee waa ceshahan dambe hadda inugu soo socdaa insha allahu tacala ilahay nabadii khayran ugu garsay naga aqbalay ayib marka cishaa alaakhira marka saasaa laga wadaa cishaha dambe fa qara'a wuu akhriyay nebigu fii ixda rakcatayni labada ragcadood middood labadii ragcadood oo cishaha middood yuu wuxuu akhriyay bitiini wazaytuun suuratu attiin wazaytuun ayuu akhriyay suuratu zaytuun wuxuu yidhi baraa ibni caazib famaa samictu ma maqal axaddan qof axsana ka wanaagsan sawtan xagga codka ow qiraa'atan ama xagga akhrinta minhu nebiga xaggiisa sala allahu caleyhi wasalam xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey dhowr qodob oo ay ka mid tahay kow salaada safarka qiraa'adeeda dadka in loo fududeeyo aan lagu dhibin labo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo midda labaad ah qur-aanka marka la akhrinayo codka in lagu qurxiyo oo cod wanaagsan qur-aanka lagu akhriyo sida nebigeennuba u qurxin jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidku ina tusiyoo kaleeto nebigeenna calayhi salaatu wasalaam afcaashii uu samayn oo fal ahaan u samayn jiray iyo erayadii uu ku hadlay iyo qiraa'adiisii kulli saxaabadu inay soo gudbiyeen oo dadka gaarsiiyeen afraad xadiidku wuxuu ina tusin cishaa al aakhira in la odhan karo cishaha dambe oo wax karaahaa lahayn meeshaa saxaabigu uu yidhi fii ixda ragcatayni labada ragcadood middood ayay waxay culimmadu tilmaamaan sifadii qiraa'ada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo kaleeto ayaa waxaa laga yaabaa inuusan sheeginoo uusan xasuusan ama culimmada qaar baa waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa ujeeddadu waxay ahayd inuu un sheego nebigu labada ragcadood middood inuu ku tukaday arrinkaas meesha saxaabigu uu yidhi axsana sawtan aw qiraa'atan maxaa farqiga u dhexeeya axsana sawtan aw qiraa'atan horta waxaa suurtooda shaki asagu uu shakisanya inay tahay wuxuu muqiraa' u ahaa mise sawt waxaa kaloo suurtooda inay awdaani bimacnaa wow tahay oo isku mid ay tahay qiraa'o iyo sawdba waxay culimmadu leeyihiin farqiga u dhexeeya waxaa weeye xusnu lqiraa'ati iyo xusnu sawti waxay leeyihiin xusnu sawti oo codka wanaagsana wuxuu u noqonayaa codka wanaagsan ee xarakada laho qofku uu naqmada wax loo yaqaano dhunta ka sameeyo oo celceliyo xusnu lqira'atina wuxuu u noqonayaa si wanaagsan ee tajwiid lahoo xaraf walba meeshiisa uu ka soo saarayo inuu ku akhriyo marka labadaba nebigu waa wanaajin jiray oo makhaarijta iyo tajwiidka hadda asagaaba dadka bar baro unaga soo gaaro meel kaleo lagama ogaan xagga cod codqurayxan qof baa laga yaabaa inuu axkaamtii tajwiidka ku fican lakin laga codquruxsan yahay soo maaha nebigu axkaamta tajwiidkana dee asagaa dadka u keeno wax ilaahay u keeno u ahaa waa midda labaadee qof ka codquruxsan nebiga ma jira calayhi isalaatu wasalaam aad u codquruxsanaa ayib marka codka qur-aanka lagu qurxiyana qur-aanka qurux buu usii kordhiyaa iyo sharaf can caa-ishata waxaa laga wariyaa radia allaahu canha ana anna rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama bacatha wuxuu diray rajulanin nin buu dira calaa sariyatin sariyada maxaan kusoo mara hadda ka hor sariya waa ilaalo ciidamada ilaaladaho korjoogadaho cadowga soo fiirinaya iyo meeshay degan yihiin iyo sirta sirdoonka calaa sariyatin ilaala dusheed niman ilaala ahoo ciidan oo nebigu uu meel u diro saxaaba ayuu nin wuxuu uga dhigay hogaamiye fa kaana ninkaasu wuxuu ahaa yaqra-u mid u akhriya liasxaabihi asxaabtiisa fii salaatihim tukashadooda dhexdooda qur-aan buu akhrin jiray fa yakhtimu wuxuu ku gebagabayn jiray biqul huwa allaahu axad markuu faatixada dhammeeyo waladaaliin yidhaahdo ayuu qulhulla ku daraya ama suurad kaluu intaa akhriyo oo faatixadii ku xijiyo markuu suuraddii kala dhammeeyo buu haddana qulhuwalla ku dari oo ku gebagabaynaya falamaa goortii rajacuu ay noqdeen saxaabadii uu asagu la socdo hogaamiyaha u ahaa dakaruu way u sheegeen daalika arrinkaas lirasuulillahi rasuulka alle sala alla aley wasalam oo wuxuu yidhaha nebi allow intaan kaa tagnay maalinna qulhuwallo ninkaan uma dhaafin maalin walba qulhuwallu nagu tujinayay ama qulhuwallu suurad kasta markuu akhriyo ku gebagabaynayay faqaala qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saluuhu weydiiya liayi shay-in sheegee ayuu sanaca u sameeyey daalika arrinkaas sababku u sameeyey maxay tahay fasa'aluuhu way weydiiyeen fa qaala wuxuu yidhi li'annahaa ayadu ninkii baa odhanaya suuraddan qulhuwallahaa sifaturaxmaani allaha raxmaankaa tilmaantiisay ka hadlaysa casa hayo wajalla weynaya fa ana anugu uxibbu waan jeclahay an aqra'a inaan akhriyo bihaa ayada ayade qulhuwallaha inaan akhriyo waa jeclahay faqaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam akhbiruu waxaad u sheegtaan hu asaga ana allaaha alle tacaalaa sarreeya yuxibuhu inuu jecel yahay allahu akbar waa arrin weyn nebi maxamed baa wuxuu leeyay ninkaa waxaad u sheegtaan ilaahay baa jecel in nebi maxamed uu fariin kuu soo dhiibo ku yidhaahda hebel ilaahay baa jecela u sheega soo wax qaaliya maaha wax qaaliya waay laakiin layskama mutaystay ogaada inuu ilahay iska kaa jeclaado camal iyo daaca iyo wanaag buu kugu jeclaanaya marka ninkaan nin ahlu qur'aan oo qur-aanka dhan yaqaan qur-aanka garanayuu ah laakiin qolwalu gooni u jeclaa arrin waxay inoo faa'iideynaysaa xadiidkan nebigu markuu ninkii u diray ciidanka uu yidhi hogaamiyaa ka taha xadiidku hadda waa mukhtasare baa waxaa ku qornaa qulwal imaare uga waayaan salaad walba qulwal ula hortaagan yahay riwaayaadku laba qaabba waa u sheegaan qaabi waa qaab waa noocaano suurad faatixadu akhrin suurad kalou akhrin suuraddii markuu akhriyo qulwalluu ku gabagabaynaya haddana wuu rukuucaya haddana ragcaddii ka labaad suurad kaleu akhrin faatixada iyo suurad kale qulhuwalluu ku gebagabayn riwaaya waa taas mid labaadna waxay sheegaysaa markuu faatixada dhammeeyo buu qulhuwallo ku bilaabi haddana suurad kale ku xujisa waxay ku rahniyo dhegeyso qur-aanka kaleba waa taqaanaa qulhuwallo laba mid soo gal inaad isaga keliya nugu tujisid iyo qur-aanka kale inaad nugu tujisid laakiin qulhuwallo keliya inaad taagnaatid maxaa kugu dhacay baa wixii ma daynayaba anugu suuraddan ee laba mid soo gala idinku xilka imaamnimo aan idin tujinaya inaad idiin daayoon faraha ka qaado ma'muumiinta aad tujinaysaan aan ka mid noqdo iyo inaad faraha iga qaadaanoo sidaydaas qul wallaha suurad walba aan ku gebagabaysa labada mid soo gelay dib bay isugu noqdeen waxay u arkayaan ninka ugu fadli badan inuu yahay uu qur-aanka yaqaano waa kow waa midda labaadee ninku inuu dadka tujiyo oo maamuul ka noqdo nebigaaba u magacaabayba nin nebigu xil u dhiibay inay xilkii ka qaadaan ayna u arkayeen ninka ugu fadli badan inuu yahay waa la foolxumaat laga daayaala laakiin ballan waxaa nebiga markaan u tagno inaan nebiga ku dacweyno nabigaa loo sheegay marka ninkaasu tan iyo waagii intaan maqlin qulhuwalle waa dhaafi la yahle si kasta wax kasta u akriyo qulhuwalle on kii kusoo noqda weydiiye buy ninkii waa la weydiiyey wuxuu yidhi qulhuwallaha waa jeclah waxaana ku jeclaha ilaahay tilmaamihiisay ka warantaa axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwa ilahay baan ku jeclaadaybu inay ka warramayso marka qaybtaa waxay inoo faa'idaysay kow ninka madaxweynaha in la rabo ciidamada korjoogada iyo ilaalada mar walba inuu diro uu yidhahdo halkaas soo sahmiyo soo ogaado cadowgu dhanku inaga soo gelaya sida nebigu watan u diray waa labe qofka ciidanka hogaaminaya asagaa la rabaa inuu dadka tujiyo nin ciidan dhowl hogaaminayo salaad tukanayn muxuu ciidan ka hogaami muslimiin ah oo salaad si loo tukadaba aqoon waa mushkilo marka ninka hogaamiyaha asagaa la rabaa dadka inuu tujiyo diinta yaqaano saddex wuxuu inoo faa'iideynayaa aan ka qaadanaynaa faatixada marka la akhriyo faatixadii suurad kale in lagu daraayo inay sunno tahayna xadiidkuu inoo faa'iideynaya waxaan ka qaadanaynaa ninka caalimka ah ardadiisa haddii wax logaga soo sheego la yidhahdo hebel baa sidaa sameeyey ama heblaha sidaa samaysay isla markaba inuusan hoosta ka xariiqina uu weydiiyo oo yidhaahdo maxaa kuga kalifay nebigu soo muusa odhan weydiiya haa haddii la yidhahdo hebel waxaasuu sameeya weydiiya ama igu yeera sidaasaa iga soo kaagaadhaya maxaa ka jira way jirtaa maxaa kugu kallifay waxaas oo aad u samaynaysaa taana xadiidkuu inoo faa'iideynaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ilaahay in loo sugo sifatulmaxaba ilahay wax buu qofkii wanaag la yimaado wanaaga ilahay wuu ku jeclaan laakiin siduu ilahay waxu jeclaadaa inagu garan mayno xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey oan ka qaadanaynaa qofku qur-aanka asagoo wada jecel guud ahaan suurado qur-aanka ka mid ama ayado gooni inuu u jeclaan karo qur-aanka dhan waa wada jeceshaha laakiin suurad si gooniya u jeceshaha ama waxay ka hadashaa jannada aad ku jeceshahay ama cadaabkay ka hadashahay cadaabka waxa weyan yaad ka baqdaa ama waxa weeyaan wax kaloo gooniyaha ka hadashaa sife adiga si gooniya kuu taabanaysa oo aad jeceshahay inaad suurad gooniya aad ku jeclatay ama ayda gooniya ah, way kuu banaanta anugu qulwallo waa jeclahay mana ka tegahay taana xadiidku inoo faa'ideynaya waa ka qaadanayna waxyaalaha xadiidku inoo faa'ideynaya waxaa ka mid ah imaamka muslimiintu markuu ciidan meel u diraya inuu u sameeyo qof tujiya oo hawshaas ayadaa kaga warqabo oo taana xadiidku inoo faa'ideynaya waa ka qaadanayna marka waa suurad suuraddaani aad u qiimo badan way sidaa ogeed buu nebigu wuxuu tilmaamay suuratu qulhuwalle qur-aanka inay u dhiganto saddex meelood marka loo dhiga meel ka mid ah wax yar soomaha suuratu qulwale horta su-aalaan idiin diraa jirtay qofta dumarka ah qof kala tujinaysa waaba iloobayba xageebay ka istaagaysaa maxaad ka tidhahdeen ya gadaal gadaal keligeeda laba xabo haweeney haweeney kala tujinaysa wey way isgarab istaagayaan sax wey sida ninka ninka kale tujinahaya mar hadday laba yihiin ayaa midigtiisa istaagaysaa waa saas wey can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay jaabir ibni cabdillahi isaga iyo aabihiba saxaabi ahaaye laba saxaabo radia allahu canhuma allah ka raali noqdo ilaahay amarkii albaraa ibnu caazib oo hadeer aan soo maraynay isagii aabihiba saxaabi ahaayeen caaisha binta abibakar ayada iyo aabaheed iyo awowgeedba saxaabay ahaayeen jaabir ibnu cabdillaahi asaga iyo aabihiba waa laba saxaabi oo ardadii nabiga ka wada midiyay sal alla alay wasalam can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyay radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaala wuxuu ku yidhi limucaadin mucaad mucaad ibnu jabal ragga qur-aanka xifsanaa buu ka mid ahaa falowlaa sallayta maxaad ugu tujin weyday dadka bisabbix ismi rabbika laclaa washamsi wa duxaaha walleyli idaa yakshaa maxaad suuradaha cishaha dadka ugu tujin weyday fa innahu amar yashaaniya yusallii waxaa tukanaya waraa'aka gadaashaada alkabiira maxaan kusoo macnayna qof weyn oo waa yeel da ah, cad ah wadaciifa iyo mid tabar daran oo waayeelka iyo daciifka maxaa udhexeeya kan waxa laga yaaba inu dhallinyara yahay lakiin sidiisaba u daciif yahayba wadal xaajati iyo middan u saaxiibo laga yaabo inuu dan ka degdegsan yahay maadaamay dadkaasi gadaashaada ku tukanayaan sawiradaha gaagaaban cishaha ku tujiyo dadka qur-aanka ha ku dheerayn qof laga yaabo qof xanuunsan isbitaal inuu uga soo tago yiri cishuhiisoon jamaacada ku dhaafin haddaad suuratulbaqara dabada u qabatay ka war wuxuu xaq u leeyahay inuu kaa goosto salaada xadiidkuna sidaanu ku yimidoo wuxuu ahaa mucaad ibnu jabal reerkiisa mucaad baa wuxuu samayn jiray nabigu cishaha masaajidka nabiga kula soo tukanaya guryahoodii iyo xaafadda qabiilkiisu deganaabuu tegayaa qabiilkiisuna waxay beerelay maalinkii dhombeerta ka soo shaqaysta markay yimaadaan cishaha asagoo inta ceshihii soo tukaday oo nabiga cabaar la soo caweeyey soo tukada hawsh soo dhamaystay buu leeyahay istawi anaa idin tujinayo qur-aankana wuu yaqaan hameenkii dambuu suuratulbaqara dabada u qabta isagoo suuratulbaqara ku jira baa waxaa masaajidka soo galay nin neef geela wata oo maanta dhambeer ka shaqaynayay oo daalan salaadii buu ku xirtay neefkiina meel buu ku xirtay salaadiina waa gala hadhowba wuxuu arkay mucaad salaadaba inuusan ka bixi reeba baqara iska wado salaadii buu inta ka goostay oo gooni u tukaday ayuu neefkiisii kaxaystay waa iska tagay wiil dhallinyarahun ah mucaad markuu salaadii ka baxaa loo sheego le ninkaasaa sidaa sameeyey ma anoo salaada tujinhayu iga goostay saali intuu kaa goostay oo weliba gooni u tukaday buu kaa dhaqaaji waa munaafiq bi kaasu qur-aanku dhibsanaya iyo salaada nabigaana subxii u sheegayaa inuu xala salaada iga goostay wiilkiina waa loo sheego waxaa liyi markii mucaad salaada ka baxa laguu sheegayoo horta xugun buu kugu rido inaad munaafaq tahay buu ushe dadki u sheega waa midda labaad nebigaa subxi laguu sheegayaabal bas ana nebigaan isaga u sheegayaaba inuu salaata suurad suurad suuratulbaqar uu nagu beergooyo caawayto labadoodii baa nebiga isula yimid marka nebigu labadii waa waraysta warhayi maxaa dhacay nebi allow maalinkii o dhan baan shaqaysanayna asuguna intuu cishaha kula soo tukado oo kugu soo daaho annagana nagu dheeraynayaa biyu salaada markaasaa nebigu mucaad aada ugu xanaaqay oo canaantay oo yidhi fatma wada miyaad mar dambe saasaa samayn buy dadka markaad tujinaysid ceshaha suuradahan ku tuji wiilkiibu su-aal weydiye wuxuu adig waxaan ku weydiinaa maxaad ku tukataa adugu bal ii sheeg wuxuu yidhi anugu faatixadana waa akhriyaa salaadana waa galaa ilaahayna jannaan weydiistaa cadaabna waa ka magan galaa markaan adaa taxyaadsanaysaan adiya mucaad ibnu jabal waxaan ad akhridaanoo hoos u akhridaa nuxnuxnuxnuucda maanta dho aad ku haysaan waxaa akhrinaysan uma fahmaya waxay yihiin lakiin anigu ilahu ijanne cadaabkan iga badbaadi an ihahdaabi markaasaa nabigu yidhi xawlahaanu dandi aniga iyo mucaad waxaas aad arkayso aan la nuxnuxleenahay oo aadan kor u maqlaynin intaa unbay kuu dul wareegaysaa ilaahu jannana nagee cadaabna naga badbaadi wiilkii iyo mucaad yaa gar helay wiilkii baa gar helay laakiin wiilkii weli hawl kalea ku taagan oo ah munaafiq weeyaa lagu yidhi soo marka jihaadka aan gallo buu ogaan doonaa buu yidhi mucaad ibnu jabal ninka ninka munaafaqa ah wuu ogaan doonaabi leanna munaafiq jihaad lama tuso wiilkii isla markiiba jihaad buu galay waana ku dhintay nebiga ma maalinkii dambe weydiiyo war mucaad war ninkii maalinkii kula murmayay anigana su-aalaha uud weydiinayo ila murmayay miy markaasuu nabi allow ninkii waa shahiiday anaan ka gardarnaa biyo been sheegay biyo nin fiican baa ninkaasu marka salaada dadka marka la tujinaya laguma dhibo weliba cishahoo kale waa waqti dambe dadka laguma dhibo wallahu aclam wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbii ajmaciin